isiiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaw kulanti wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keeneen u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiibayaal waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed ah. maantana ku maqli doontaan haddii alle idmo waxaa ka mid noqon doona ree burkina faso dad la qafaashay ayay ciidamada ammaanku soo furteen waxaan sidoo kale dhehaynaa ra-iisul wasaaraha ingiriiska oo loo ganaaxay kadib markii uu xidhan waayey kursiga baabuurkiisa suunka ku xihan haweeney kira guri ay deganiyada iska bixin weysana waxaa laga tarxilay waddanka talyaaniga sidoo kale waxaan idii warbixin ku saabsan haweeney ka tirsan shaqaalaha shaqaale diyaaradeed oo iyana loo xiray kadib markii ay basal dhoofisay booliska sacuudiguna waxay sidoo kale xabsiga dhigeen haweeney kale oo inta isqaawisay wadooyinka magaalada jedda dhex martay xubnihii joogtada inoo ahaa warar gudaha iyo dibadda ku saabsan iyo suugaanteena barnaamijkeena qayba ka yihiin kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keena jir weeye dhacdaada yay kabaynin allatayda igu daa dunido barwaaqaahe dalka nabad ku sii jooge dunido barwaaqaahe halka nabad sii jooge cashaqan hadaadiyi weligaa sindhay laysku keendirinee dalka nabad kusii joogo caashiqana daadihii weliga hasiideyn ah, iyadee kale ayaa ka mid ahaa waxaa dadka macaan fanaaniinta xasan aadan samatar iyo allahu naxariistay saar axmed jaamac ayaa ku looqeynaya heystan caashaqana daadihii ismaan aadan askari ayaa dhidalgaha dad badan baase xasuusanaya rawaayadda ee heystan qaybta ka ahayd ee waraf iyo shimbiro daafur bayna noogu tahay barnaamijkana kulanka keeneen maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaadduni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahayd haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal maya maadana qul maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmasho malmasho tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan iyhaarafciheedahohoyaday barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiya magaalada muqdishona waa nagala socotaan heerka f m sideed iyo siddeetanka megahatis waxaa sidoo kale naga dhegeysanaysaan baraha bulshada aanu ku iyo bogana radio culmier dot com sidoo kale waxaa nagala socotaan idaacadaha wadani xogmaal iyo kala f m ku kala yaala magaalooyinka kismaayo beledweyne iyo mareykanka aynu ku bilownay eh saaqay mar aroor hore ahayd ayaa askari ka tirsan ciidanka dowladda oo ku sugnaa isgoyska howladaag ee magaalada muqdisho waxa uu dil toogasho ah u geystay wada mooto bajaaj xilligaas mootadaas waxaa saarnaa wadaha mootada la dilayo wadaha mootadaas ee dhintay ilaaha u naxariistay oo ah wiil dhallinyaro ah waxaa la saarnaa hooyadii iyo walaashiis kadibna rasaas kale oo ciidamada ay fureen lilaa laba qof oo kale ayaa waxyeela kasoo gaartay waxaana taasi ay keentay in odayaasha mootooyinka bajaaj loo yaqaano saddexda lagoodle ay arrintaasi ka caroodaan banaanbaxan ay ka sameeyaan isgoyska holadaag iyo agagaarkiisaba mar badan oo kalena sidaan oo kale magaalada muqdisho way uga dhaceen dilalka noocan oo kale ah qaar ka mid a ah wadayaashii mootada ee mootobajaajka ee maanta banaanbaxa dhigayay ayaa nala hadlay xaq miyo hooyaday anoo isaaran tahay oo u wada goobtaydii shaqo goobtaydii shaqo inuu askari qaranka ku tilmaaman oo yoomiye iga qaada shan iyo toban doolar anoo bajaajle ah oo saaga u soo shaqodegey ilaahay dartii iyo inaan aan biilkayga aan raysado inuu xabad igu dhufto war adduunkuu suulo waxaan ka dhib badan baa liyi dhiig islaam wada war iskoyskool wadaagina saddex nin lagu dilo yaa war ma suurtagalba waxaa meeshaan lagu dilay yar bajaajlah oo mooto wada hooyadiis iyo walaashii u saaraayeen ayaa hortooda lagu dilay waxaan lagu dilay ninka mootada waddada uu soo galay saat uu soo galay kala wareegaaliya asagoo reefis ugu jira mootadii ayaa madaxa looga jibtay xabadda bisibicnamicla darraa waxaa kaloo la dilay ninka la yidhahdo caasilaa oo aan la dilo isna wiil mootoyinkanoosna mootoolaha kale lagu dila meesha oo ninka la yidhahdo xabadihii askaraa timid xabada oo dan lakala qaadano annagoo meesha joogna oo ka banaanbaxayna war xabadda nin laka daaya ninaan laka dilay waxaa la dilay laba caasile dhaawaca lagu qaaday wiilkanoo muasna dhaawaca lagu qaaday caasilaha waa dhintaa laisku hayaa waa la soo celaa la yidhi waxaa laakiin dhintay wiilka badaajilaa mooto wili saaran yahay waa noo xili tahay annaga badaajilay bilaa macilindarraa lagu dilaa mar kasta ma aragno qof qof loo tooganayo oo bajaajilaa oo ma aragno shan iyo toban doolara cansuuraa bil walba bixinaa waa xaqdarro in annaga amnigana lala sugo xaq annaga la dhowro waxaana la lix saac oo hameennimo ayaa la joojiyey ayore waxaan shaqaysannaa annaga ma shaqayso afar saac ka badan maaliya waxaan ka rabnaa madaxweynaha jamhuuradda somalia xasan shiikh inuu asigoo ah, amar qaaday qofkii qof dila in la toogto asigaa dili haddaa ka rabnaa si dega haddooga jawaabi waayo awaaw awaaw ninka la yidhahdo xasan shiikow waxaa ku hashabaan baan waayo waa dhallinyaro ah eh, mootoole oo shaqaysto nin walaalkeeyaa la dilay kookaa la dilay saddexaa la dilay anna bir waa igu soo xigtaa haddaan wax laga qabanin unuka fashaqana ma taalo waxaan gelina ah booska labaad al-shabaabaa naqlinayna wallahi haddii idna lala qabo waa dowladda waxaan nahay dhallinyaro bajaajleeya ku shaqaysata bajaajka waxaan bixinaa bilulba canshuur in si xaqdarana loogu dilo waa qalad si qalada waa waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ka codsanaynaa inuu xaquuqdeena meel noo saaro ninkaas la dila hadduu isgoysku wiiliya alaameedkiisa waxaa dilaynaa askar waxaan rabnaa xaquuqdeena guddoomiyaha gobolka banaadir asna waxaan hadda kula dardaarmayaa inuu xaqeena noo dhacsho t loo dila lama garanayo waxaa dilay nabasugid baa dishay waxay ku dileenna lama garanayo isgooskooladadaa lagu dilay waddaday furinayeen ninkaa mixse mixindarraa lagu dilay waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliyeed in micnaha maalinowba mixindarra bajaajle lagu dilo oo la yihahdo dadka la iska dilo mixindarra lagu dilo xashishi maxamuud wuxuu madaxweynaha wuxuu noqday inuu dadka ilaaliyo naftooda ilaaliyo danta da soomaalida ilaaliyo inuu ninkii meeda meesha wuxuu bajaajlaha waa si xuna loo dilay wejiga xabada laga toogtay marka waxa waa dhibaata ka socoto laba nin waa waa la dilay laba nin waa la dilay laba nin meeshaa lagu dilay ninkan waa la dhaawacay marka waxa waaye dhibaatada ay lagu hayaan dowladda iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa inay macnaha amniga bajaajlayaasha ay sugaan haddaysan sugi karin in amniga dalka maalinba uma dalalaynayo oo macin darra lagu leenayo madaxweyne cashi maxamuud madaxweyne haddaa tahay waxaa la rabaa amniga inaad sugto oo dadka wax dilayo oo toogato oo qabato oo ummadda ka qabato bajaajlayaas waa la iska dilaa maalin kasta macin darra lagu dilaa waxa lagu dila ma la garanayo waxa waa dhibaataan kugu jirto hadda waxaan ku jirnaa xaalad ku jirnaa anagaas gooski owladaagi dhulkan waa noo xeran yahay anaga waxaan u sheegaynaa madaxweynaha dalka inuu macnaha ummadda samata baxsho dhibaatada laga daayo bajaalayaasha la dilaa la daayo macna darada lagu dilo oo lagu dilayo oo markasta le waa fakaday waa fakada soo ku fakan karaa sharciga uu ku fakanaa maxay tahay meesha dowladka ma jirto miya musuq maasuq miya meesha maxaa ku dhacday ishag mudana madaxweyne annaga xaqeenayaa lagu tumanin mar walba waxaan u dhimannaa sabab la'aan iyo macno daro marka waxaa laydinka doonayaa dalka xaqiisa inaad dhicisaan idinka ayaa mas-uul laga ah annaga ninka ninka dilay weli weli meeshiisu taagan yahay ninka mana naqaana laakiin meeshiisu taagan yahay mudane madaxweyne dalkaan dalkaan adigaa lagu waraysan doonaa maalinta yoomalqiyaamo annagana waad naga warhaysaa mudane madaxweyne qofkaan la hadlaya waa adiga qaar ka mid ah wadayaasha mootooyinka saddexda lagu hadlee magaalada muqdisho ka shaqeeya mootooyinkan bajaaj ayaa loo yaqaanaa waxay maanta banaanbax xabashaa ka dhigeen isgoyska howladaag iyo agaarkiisa kadib markii askari ka tirsan ciidanka dowladda oo bar kontarool goobtaas ku yaalay jooga ee uu toogasho ku dilay wada moota bajaaj xilligaas wadahaas waxaa mootada la saarnaa hooyadii iyo walaashiiis barnaamijkaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal waa kulanka keenan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan deegaanka gawarow la yiraahdo oo hoostaga degmada qoryool ee gobolka shabeellada hoosena maanta waxaa ku geeriyooday ilaahay hau naxariistay fanaanka caanka ahaa ee maxamuud xaaji cali gaawarow fanaankan oo ka mid ahaa fanaaniintii kooxdii xasuus ee xiriirka shaqaalaha soomaaliyeed ayaa waayahan dambeba deegaankan ku xanuunsaneeyey waxauu fanka soo galay sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii markaas oo heestiisii ugu horreysay u qaaday waxa uu ka sheekeynayaa warays hore looga qaaday siduu fanka kusoo galay fanka waxaan kusoo biiray anigoo yar kadib markii aan dugsi qur-aanka dhamaystay Eh, dugsi hoose waxaan ku bilaabay tuulada aan ku magacawnay hadda ama leegu magacaabo gaywarow eh, kadibna waxaa ii suurta gashay inaan fankii bilaabo shaqo ahaan ama howl ahaan iyo tallaab qaadis ahaan xagga fanka ah waxaan gacnaha la galay ama faraha la galay toddoba iyo toddobaatankii kun iyo sagaal boqol toddoba iyo toddobaatankii waxaana ka soo bilaabay degmada la yidhaahdo eh, gobolka la yidhahdo shabeellaha hoose marka gaar ahaan ceel jaalle ayaan ka soo bilaabay oo halkaasoo ku xareysnaa eh, mm. shaqaalaha ururka shaqaalaha beeralayda iyo shaqaalaha beeralaydii iyo shaqaalihii oo isbiirsaday kadib ani waxaan kasoo galay dhanka beerahaan kasoo galay eh, ragga markaas eh, igu gacansiinaya waxaa ka mid ahaa cabdi nin la yidhaahdo isagana mm-hmm. heesta igu horreysay oo mm-hmm. aan qaado waxaa la yidhaahdaa qarannimo waxaa ila qaaday kooxdii xusuus xiriirka guuda shaqaalaha soomaaliyeed qarannimo waxaa hela qoyskii walaalo ah qaybsada dhibaatadoo mm ka qaraara gumaysiga qoonso cadaawaha yu ku dhaafin qayrkaa ha u qaadan quudka isticmaar inuu yahay xalaal qoortoo lagaa jarayaa dhaantay ha qaadan qaan weeye ha qaadan qurux male ha qaadan qiil buu ka dhigan ha qaadan qarannimo waxaa helaa qoyskii walaala qarannimo waxaa helaa qoyskii walaala dhibatado ka qaraar gumaysigaruuxaad gargaartoo adda ku gowsha gallad xumaa inay garteed tahay gef aan sameeyey balgunteeda baara jacayl guhaad iyo guluf sokeeye waa gaadihiise wadnaha gantiisiyo gaararkiisuba hay gacoontee gacladaydi hay gowracdee gartoodaay in lay garaabo lay laygaliimaan ku gamilaaye haddii gugeediiyo garashadeedii sidaan u geysay gacladaydi hay gowracdee gartoodaay gacladaydi hay gowracdee gartoodaay heesta tan horta waxaa lagu sameeyey tuulada la yidhahdo golweyn oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waa fadhinay rag badanaa ila fadhiyey oo ka mid ahaa saaxiibkayga qaaliga ah fanaankii axmed roble cali dayax waxaa isla fadhinay allah u naxariista cumar nuur cabdulle waxaa isla fadhinay rag badanaa isla fadhinay adiga iyo cumar shuuliyan isla fadhinay abwaanka heesta sameeyey waxaa la yidhahdaa maxamed warsame jaamac tabantaawo ku magac dheeryahay waa nala jiray sheekaa sheeko ku timid marka waxaa nasiib noqotay nasiib daro noqotay horta aniga waxaan sheegtay gabadha magaceedaan xusay mogta gabadha magaceedaan xusay asagana gabar ah, isku magac yihiin asagana soo xusay marka hees aan samaynaa timid marka heestaana hala qaado marka waa la laxameeyey heestii waa la qaaday galweynaa lagu soo sameeyey marka heesta waxay qusaysay ninka qaado oo aniga ah oo aniga gacladaydii aan u wado iyo abwaankii asagana heesta yani waa kaas mirihii marka labadeennaba waxaan noqonay ninkii sameeyey oo gabadhii ay qaadan karto in asaga eh, eh, loola jeedo ayada iyo anigoo qaaday oo ula jeedo waayahay allah naxariisto codkaasaad maqlaysaan waa wuxuu ahaa fanaankii caanka ahaa maxamed xaaji cali gawarow fanaaninta soomaaliyeed ka mid ahaa maanta ayuu geeriday allahu naxariistaanu leenahay qabriga allah waasiyo bahda radio ama shabakada wararka keenana ay murugada iyo tacsida la wadaagaysaa bahda fanka soomaaliyeed iyo qoyskiisaba aan kusii soconna weli barnaamijkeena ee maanta waa kow iyo labaatanka janawari ama janaayo sanad kasta maanta oo kale marka la gaaro waxaa la xusaa maalinta warfaafinta ama saxaafadda soomaaliya sababtoo ah kow iyo labaatankii janaayo kii waxaa soo baxay wargeyskii ugu horreeyey oo af soomaali ku qoran oo ah xigdigta oktoobar nusqarni ayaa laga joogaa maanta haddaba maxay warbaahintahay xeerarka ay soo martay warbaahinta soomaalida ayaan markaana aan si gaara ah u falanqeyn doonaa waxaa igala qeybgelaya barnaamijka xasan abukar cali baydhabo oo kamida ah wariyaasha rugcadaasha ee waqtiga dheer warbaahinta soomaalida kusoo jiray xasan soo dhawow sidee ku bilaabatay maalintan Eh, maalintan eh, waxay ku bilaabatay eh, burhanow sanadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo toddobaatankii kun iyo labaatankii octoobar markii la yiri afka soomaaliga ayaa la hirgelinaya ayaa laba bilood kadib october november iyo december january kun iyo labaatankeed markaa toddobaatan iyo saddexdii waxaa la qoray wargeedkii ugu horreeyay ee af soomaaliya kusoo baxa mm-hmm. marka maalintaas ayaa loogu magacdaray maalinta warfaafinta soomaaliyeed marka wargeeskii ugu horreeyey ee soomaaliya soo baxuu ahay digta oktoobar waxyaabihii ugu horreeyey ee lagu qoray maxaa maxaan ka ognahay xasanow eh, dabcan eh, maantaas eh, ma xusuusto waxyaabaha lagu qoray laakiin burhanow kolleyba waxyaabaha lagu qoray waxaa kamid ah bar soomaaliga iyo sida xubnihii golihii tareenka caanka ay go-aanka uga gaareen iyo xilligii go-aanka laga gaaray iyo sidii boroseeskii loo soo maray iyo guddigii la magacaabay ee af soomaaliya kasoo qayb qaatay oo u guddoomiye a ninka la yidhaahdo eh, shariif saalax eh, eh, wasiirkii hindaa dacwin kale markii dambe noqday ka horna ahaa guddoomiye jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo kadare iyo raggaas iyo way badnaayeen marka iyaga taariikhdooda laga hadlayay iyo iyo sidii maaragtay oo af soomaaligan oo ku soo abuurmay marxaladii uu soo maray mm-hmm. iyo go-aankii ugu dambeeyey ee xubnihii golihii kale gacaanka marka ay gaareen mm-hmm. sidaas ayaa horta ku qoreed iyo dadweynihii oo hambalyeynaya badbaadimaha ah. bulshada jireed kaas yani maalmihii ugu horeysa kusoo baxay aadi waxaa la isweydiin karayaa inkastoo soomaaliya toddobaatan iyo saddexda ka hor ay warbaahin lahaydo redio muqdisho iyo redio hargeysa ay shaqeynayeen laakiin wargeysyada soomaaliya maalintaas ka hor maxaa lagu qori jiray way soo bixi jireen wargeesa soomaaliya way lahayd af soomaaliya ka qor way lahayd waxaa jiri jireen soomaali ay qoraan luuqada lagu qori jiraan ka hadlaya luuqada lagu qori jiray talyaan hmm. lagu qori jiray soomaaliya qori jirtay waxaa qori jiray ingiriiska lagu qori jiray down mid la yidhaahdo ayaa jiray ingiriiska soo bixi jiray bulletin ingiriiska uh, qoran oo kasoo bixi jiray wakaalada oranka soomaaliyeed soora ayaa jiray Eh, markii dambe dee wargeyskan u soo baxay iyo soomaaliya kusoo baxay xidibta octoober iyo nigmata octoober ayuu kusoo baxay marka taariikh waa leedahay ambrida ama wakaaladii madbacadda inkastoo toddobaatankii lala wareegay madbacadda mm. oo dawladii kacaanka ay la wareegtay haddana wargeysa soomaaliya waa soo bixi jireen laakiin af soomaaliya kuma qoran ah, marka waxaa lagu qasbanaan jiray sidaan u fahmay wariyaashii xilligaasi joogay ee shaqeynayay ama warbaahinta idaacadaha ka shaqeeyaan ama wargeysa ka shaqeeyaan waxay ku qasbanaan jireen inay luuqadaha kala yaqaanaan sidaasaan u dabcan caadiyan sideetamadi mid kamid a ah aan ah aqoonin carabida ingiriiska kaliyaan daraniyo mawduuc lama qaadan jirin hmm laakiin waxay u badnaayeen tikander level oo luuqadaha si fiican u yaqaana ama dal jaamacadda soo baxay eh, dabcan haddii idaacadda aan ka hadlo kun iyo sagaal boqol lix iyo lixdankii rag waaweyn oo tayo leh ayaa lagu bilaabay xoogeeda eh, qof qof baa loo qaadin jiray laakiin kooxas la socoto oo mar la qaatay kun iyo sagaal boqol lix iyo lixdankii ayay bilaabatay yaasin xaaji ismaaciil ayaa kamid ahaa jilda dawlad cabdaan ayaa kamid ahaa taleban dhahay kamid ahaa weli xaaji cali ciidamo ayaa kamid ahaa oo barnaamijka ciyaaraha caan ku ahaa axmed ismaaciil samatarkan hadda lagu yaqaano ayaa kamid ahaa way badnaayeen idriid xasan diiriye ayaa kamid ahaa maxmuud xasan cumar ayaa kamid ahaa iskumar baa raggaa la qaatay raggii ku xigay oo markii labaad la qaatay kun iyo sagaal boqol saddex iyo todobaatantii nimankii sekondariga kasoo baxay waxay ahaayeen axmed xasan awke maxamuud sheekh axmed galma eh, muxuu ahaa ninkan la yiraahdo yunis cali nuur eh, maxamed aadan xasid khayra eh, muxuu ahaa raggaas ayaa kamid ahaa aadan muxudibe ayaa kamid ahaa marka yani weliyaal tayale oo aqoontooda dhisan tahay walaab soomaaliga bedelena de waxaaba ugu caansanaaba cabdi xaaji goobdoon oo mhm. kaleeto oo iyo yasid xaji ismaaila ugu caansana ragga mhm ingiriiska eh, aan socod sida dayax gacmeed aan idi saarneyn eh, dhibaatada ka adoortan geriga bariga dhexe eh, geriga bariga dhexe maxaan hmm. ku ihahdaa dayax gacmeed aan idi saarneyn iyo iyo ereyo badan oo yaasiin cabdixaaji gordoon ay keeneen ayaa jira oo af soomaaliga hmm. oo loo isticmaalay adigu waxaa ka mid ahayd wariyaashii waagii dambe marka iyadoo af soomaaliga qoran yahay warbaahinta soo galay jiilkiinaas oo dabcan ka duwanaa jiilka idinka horeeya idinka maxay idinkaga dhigneyd annaga jiilkii naga horreeya ayaa wax noo diyaariya annaga waxaanu nimid iyagoo af soomaaliya noo diyaarsan yahay iyadoo sida idaacad looga hadlaya noo diyaarsan tahay niman aqoon ah oo mutacalimiina oo dhisan baan runtii u nimid oo aada u akhlaaq badan oo kala dambayntoodu aada u sarayso oo dadkana jeclaayeen inay soo dhaweeyaan qofka dhalinyaraha idaacada kusoo biray way soo dhaweyn jireen runtii jiinba jiin bay soo dhaweeyey dabcan awkeliya dalmari ducaalihi adam masbuuliyi waxay soo dhaweeyeen maxamed cumar axmed haydare iyo daandure iyo cadmadhilili ayay soo dhaweeyeen annagana iyagana soo dhaweeyey jiinba jiin bay soo dhaweeyey marka waxay e, ahaa nimankaas niman iska bay ahaayeen warbaaintana dee wargeeska haddii e, aan dib ugu noqdo e, abduqaadir cali boolaahi iyo xilliga isticmaalka wargeys oo jira hmm. lixdan meelidii sidoo kale saciid bakar mukhtaar hmm. eh, oo ka soona ka tirsanaa wargeysku qori jiray waxaa kaloo kamid a ah, eh, cabdi idriis ducaale eh, axmed degdi la oran jiray cumar azari axmed azari oo waxda qor-aanka wasaaradda wasaaqiinta ee markii dambe ka tirsanay ugu dhacday hmm. waa la badnaa soomaalia sidaas weligeed maaragtay jornaal u qori jirtay idaacadda hargeysanas dadka muqdisho waa ka dooraysa iyagana waryaal kalaa joogay oo aada uga shaqeynaya quruugdi waana laska bedeli jiray sida fanaaniinta waa beri qaarna hargeysa loo geeyo qaarna xabar loo keeno mhm. marka maalinta warbaahinta waxaa ku jira fanaaniinta ku jira oobalada waa beri tiyaatarka waxaa ku jira wakaalada wararka soomaalida soona wakaalada filimada wargeedka waxda idaacadaha soomaaliyeed intaasoo dhan baa warbaahinta maalintaasa mm. la siiyey mm. walow ay sadig u ahayd maalinta ugu horreysay ee wargeed af soomaalia ku qoran oo ita octoobar la yihahdo usoo baxo koob iyo labaatanka janaayo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatanki xasanow wakti badan baa la geriyey qorista far soomaaliga warbaahintaana hooyo u ah la yihahdaa af soomaaliga marka loo fiiriyo qoraalkiisa iyo akhriskiisa maadaama wariyaashu ay yihiin macalimiin dadka waxbara maanta bal ka waran waaqici uu taagan yahay ama heerka uu taagan yahay afka soomaaliga iyo xataa wariyaasha soomaalida ku shaqeeyaba burhaan abdili farax adigoo aada mahadsan dee sagaashankii wixii ka dambeeyey wadanka dhib baa ka dhacay burbur baa ka dhacay dib kabashu ku jiro runtii dhalinyarada hadda wariyaasha ah boqol kiiba boqol way dadaaleen yani barnaamijyadooda sida ay tayo uleeyihiin de alaaba ka mida oo burhaano anigaan ku garanayo oo barnaamijyada aad tabinaysid habeenkiina aan dhegeysan jiray anoon saddex sano kahor idaacadda hadda aan ka shaqeey radio shaqo ka bilaabin markaan dambe aan soo noqday raggaan dhegeysan jiray baad ka mida adigu wataada marka walaasha hadda jira dadaal fara badan bay muujiyeen waxay muujiyaan inay nala socodsiyaan waxyaabaha dalkan ka dhacaya wadankii oo burburay oon qalab lahayn bay waxay nala socodsiin jireen maxaan ku dhahdaa dhacdooyinka waxyaaba fara badan bay soo kordhiyen dadaal fara badan bay muujiyeen hadday iyagu ahaan lahayn yani maogtaa heerka maanta aan taaganahay ma aanan soo gaarin mhm. qalabkan casriga ah oo hadda lagu shaqaynayo oo maxaan ku dhaha kombyuutarada iyo eh, yani xadaarada ee adduunka isbedeshada qalabka casriga lagu shaqaynaya anaga kuma shaqayn jirin hadda idinkaa idinka baranay idinkaaba macalimiin noo ahaa dhalinyaradiinaan cusub wasla commuutinka loogu yardaro warka idinka idinka baranay dabcan anagu saxaafadii horaa naqaana laakiin isbedel fara badan iyo horumar fara badan baa caalamku gaaray marka waxaa la dhihi karaa taasina xilligeedii bay ahayd tanina xilligeedii bay leedahay marka wariyaasha maanta aad baan u amaanaya dagaalkooda weliba iyagu dagaalay kusoo shaqeeyeen dhibaatooyin fara badan bay kusoo shaqeeyeen anagu ka dhaqmahayn anagu nabadan kusoo shaqeyn weliba iyagaa mudnaanta nagale marka loo fiiriyo sida ay bulshada ugu shaqeeyeen oo ay ugu dhaban adeegeen aad aad iyo aad amahadsan tahay eh, waa kaaga mahadnaqaya waqtiga qaaligaana eh, xasan abuukar cali baydhabo oo kamid a ah walaasha soomaaliyeed rugcadayaasha ah, ayuu kamid ahaa waqti dheerna howlaha warbaahinta ku jiray wuxuu si gaara ah inoola falanqeynaya arrinta ku saabsan koo labaatanka janaayo oo ah maalinta saxaafadda ama warbaahinta soomaaliyeed xasan aada umahadsan tahay dhinaca kale maanta iyo saxaafaddu meeshay joogto waxaa isna arrintan wax laga weydiiyey wariic caana oo isna rugcada ah. waqti dheer ah howlaha warbaahinta ku jiray cabdinuur sheekh maxamed fili marxalad walba waqti walba waqtigiisu jooga annagu waxaanu ku soo aadanay waqtiga af la qoray annaguna aanu wadanka odayaashii dadkii naga horreyey soomaaliga aan ka barannay af soomaaliga la qoray marka qof walba wuxuu ku dadaali jiray ereyba ereygu ka fiican yahay ereyba ereygu maarata ka miisaan culus yahay inaan la nimaano hadda marxaladan burburkii baa iska dhacay af soomaaligii sida loo qorayo iyo labaatanki sane lasoo dhaafay jiilkan hadda jooga siday af soomaaliga ugu hadlayaan sidaydii waa ka duwan tahay naxwo shuqulkumale markay maarata wax qorayaan qoraalku kii maarata la yaqaanay ma ahan in aad hadda war baa dhegaysanaysaa wuxuu ku leeyahay waxaasaa la sheegay cirkii dhulkii baa isku dhegaysa yaa ku yidhi youtubekan ka dhegaysta yaa ka hadlay khabiir baa ka hadlay ma qof research sameeyey ma darasad sameeyey ma qof aqoona maya ra'yiga hadda youtubekeenna wuxuu noqday ra'yi qof qof baa iska soo fariisanaya halkaasuu maanta o dhan baafo ka sheekaynaya wuxuu rabuu ka sheegayaa wax ka hadlaya lama arko qof kale odran mayo xataa siin mayo isaga jawaabtii inuu ka jawaabo eedihii uu jeedinayo qof walba qubaniisa qorta jira midiisa isagaa iskale kameradiis isagaa iskale youtubekiisa isagaa iskale wax laali saxaafad maahan taas runtii saxaafad maaha saxaafadda waxaa weeye a m b yaa yidhi hebel baa yidhi yuu ka sheegay hebel buu ka sheegay hebel muxuu ka yidhi sidaanu ka yidhi qofka waa inaad siisaa smartphonekay la wakti yihiin maybe inay naga ilbaxsan yihiin maybe laga yaba waxaa laga qaban karaa horta saldhig waxaa u ah meelo hay-ado sida machadyo jaamacadaha hadday jiraan hay-adaha maxaan leedaa faracyada eh, u qaabilsan saxaafadda oo kale in la xoojiyo runtii la maalgeliyo halkaas laga soo celiyo aqoontii midda kale haddii xataa la kontarooli waayo waxa kale iska socda in la diiwaangeliyo xataa ma aha canshuur in laga qaadayo laakiin ha la diiwaangeliyo anugu muwaadin baan ahay xakamayn baa imaanaysa halkan xakamayna ma jirto sharci ma jiro xakamaynta keliya waxaa weeye nin reer hebelaha loo gafay laba wiil oo reerahaaga inay qori la hor istaagaan idaacaddii ama telefishinkii waxoogaa loo handado taasna xal ma aha kaasba reeru leeyahay oo maaragtay xeerkii nidaamkeena meel kama waafaqsana laakiin haddii xakamayna ay jirto la diiwaangeliyo miidiyaha marihii hal kontarool waxay sheegayaan jas la diiwaangeliyo meel loogu soo hagaaga inuu yeesho meelaan ugu hagaagi kara inaan yeesho codkaasna waa cabdinuur sheekh maxamed oo ka mid ah wariyaasha wakhtiga dheer warbaahinta soomaalida ka shaqeynayay waxauu isna nala wadaagayay caqabadaha warbaahinta maanta iyo wariyaasha bahaysta barnaamijkaad dhegeysanaysaan saaxiib waa kulanka k midnimadiyo hidiyo dhaqan barbaarshiyo arashada midnimadiyo hidiyo dhaqan barbaarshiyo howlgelinta beeshiyo barnaamijka kulanka keenin ayaad dhegaysanaysaan saaxiib yaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waad nagala socotaan ciidamada ammaanka ee dalka burkina faso ayaa soo badbaadiyey lixdan iyo lix dumar iyo caruur ay wateen kadib markii ay afduubteen dadkaani kooxa looga shakisan yahay inay yihiin ururada hubaysan ee ka dagaalamaya waqooyiga dalkaasi toddobaadkii lasoo dhaafay sidaasi waxaa baahiyay telefishinka afka dowladda ku hadla afduubadareedkan oo ah horey loo arag ayaa waxaa dhibanayaasha lagu qasbay baa layiri ama lagu qabtay xili ay raashin ururin ay ka wadeen deegaan ay ku dhufatay dabayl oo dalkaasi ku yaala wararka waxay sheegayaan in dadkan laga helay ama markaasi bas ay saarnaayeen la afduubtay waxaana laga qafaashay meel qiyaastii laba boqol oo kilomitir dhanka koofureed kaga xigta magaalada caasimadda ah nacadaba leeyahay sida dadkan afduubayaasha ah halkaasi loo geeyey dowladduna ma aysan sheegin cid gaar ah oo ay soo qabatay telefishinka afka dowladda ku hadla ayaa soo bandhigay sawirada iyo muuqaalada carruurta iyo haweenkan oo qaarkood ee eh, basas gaara ah lagu daadgureynayo islamarkaana diyaarada gaara ah lagu sii qaadayo waxay heleen xorriyadooda kadib sideed maalmood oo gacanta kooxo manaxayaal afduubayaal ah ay gacanta ugu jireen ayaa laga yiri ama lagu yiri warkan kasoo baxay dowladda ay hadda ku sugan yihiin caasimada dalkaasi wagaduuga halkaas oo la filayo in su-aalo lagu weydiiyo si loo ogaado baa laleeyahay wax badan oo ku saabsan kooxda dadkan afdoobatay dhinaca kale haddii aan eegnana baarlamaanka qaaradda yurub ama doonada ku jira ururka midooda yurub ayaa ansixinaya qaraarka ku baaqaya in loo tixgeliyo urur argagixiso ciidamada gaarka ah ee lalada kacaanka islaamiga ah ee dalka iiraan ee i r g c magacooda loosoo gaabiyo waxaana arrintan aada u dhaleeceeyey markii dambe dowladda dalkaasi iiraan baarlamaanka yurub waxa uu aqalsi aqlabiyadla u ansixiyey qararkan oo ku baaqaya ama ugu baaqaya dowladaha ku jira midooda yurub inay u aqoonsadaan ciidamada xooga iiraan iyo kuwa raacsanba inay baasijiinta qudus la inay yihiin ururo argagixiso waxaa arrintaas mar dambe ka hadlay wasaaradda arrimaha dibadda dalka iiraan iyadoo markii dambena madaxweynaha waddankaasi ibraahim raiisina uu sheegay in aasaaska midooda yurubba shaki uu ku jiro sidaa darteedna ay cambaareynayaan tillaabada ciidamadooda loogu aqoonsaday inay yihiin kuwa argagixiso dowladda turkiga ayaa baajisay ama dalkeedaba ka celisay booqosho uu ku tegi lahaa wasiirka gaashaandhigga ee sweden kaasoo ku aadan kadib markii uu dhacbaa laleeyahay mudaharaad ay qorsheeyeen kooxo ka jira dalkaasi oo dabcanna aada uga soo horjeeda wasiirkan sidoo kale stockholm ayaa badbaxyo kale ka dhaceen oo ay dhigeen kooxa xag jira oo garabka midigta layidhaahdo maalin kadib ayuu u yeeray safiirka sweden si arrintan wax loogu weydiiyey waxaana u yeeray baaleysay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi iiraan sabtida maantana waxaa dowladda turkigu ay sheegtay inay baajiyeen booqashadii oo looga dan lahaabaa laleeyahay in loo gudbo qorshaha la xiriira diidmada turkiga ee xubinimada nato ay diidan yahay qaar kamid a ah dowladaha finland iyo sweden-ba turkiga ayaa ka carooday baa laleeyahay qeyb kamida mid ah, dowladda sweden oo mudaharaadyo ka dhigtay afaafka hore ee safaaradda ay ku leeyihiin caasimadooda stockholm iyagoo ay sheegeen in dadka banaanbaxayay dhammaantood ay ahaayeen kuwa lasoo abaabulay waxa ay dowladda ankara aada u diidan tahay in dowladda sweden ay ku biirto xulafada militariya naata layihaahdo halkan booqashadii wasiirka difaaca ee sweden paul johnson ee turkiga uu ku tegi lahaa todobayi janaayo waa la baajiyey waxaana ay lumisay micno weyn oo arrintaasi ay lahayd sidaa darteed waxaan u joojinay wasiirkaasi booqashadiisii maadaama dalkeena uu culays weyn ku yahay waxaa sidaas yidhi wasiirka difaaca dalka turkiga holus akar oo intaasi raaciyay in sweden ay ku guuldareysatay inay qaado tillaabooyin ka dhan ah waxaa laga yaqiiqsado oo weliba lagu xadgudbay buu yiri safaaraddan stoqholm ku taalla barnaamijka kulanka keenanaya saaxiib al dhegeysanaysaan warbixino kale ayaa noo soo socday ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska oo loo ganaaxay kadib markii uu xirin waayay kursiga uu gaarigiisa ka raaco suunka ku dhagan kulmiye fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network iyo guurtidaydayoo gees maraaye midaan gayaankiioo guurtidaydayo gees maraaye inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacanladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee

gacanladaydi hay gowracdii garta u daaya ilay garaaboo la ii geli maanku gam'ilaaye haddii gugeediihaddii gugeediioo garashadeedii sidaan u geysay haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediioo garashadeedii sidaan u geysay gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya Música samaadiyo gurbood xalaal aan ku guulamaayguri samaadiyo gurbood xalaal ku guulamaaye hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa inay gartee tahay inay gartee tahay inay gartee tahay gafaan sameeyey gunteeda baara inay garteed tahay inay gartee tahay inay garteed tahay gafaan sameeyey gunteeda baara gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii hay gowracdii iyo salaam gacanada leeyahay garta u daaya codka macaan ilaahay haw naxariisto fanaankii maxamuud xaaji cali gawarow ayuu ahaa heystaan isagaa ku luuqeynaya gacalo ayaa layihahdaa ereyada heystaan waxaa laga hayaa maxamed warsaba tabantaabo taabo lacankana ayaa saaray kun sagaal boqol iyo lixii sideetankii heesii soo baxay qeyb ka tahay qeyb nooga taha barnaamijkeenna fanaanka maanta ayuu geerida allahu raxmed ayaanu leenahay markan saaxiib yeel waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantao kale maxaa dunida ka dhacay waxaana la diyaara maanta sheekh axmed xuseen mahadsanid burhaan waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay koo iyo labaatanka bisha koowaad ee januari sannada laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta koo iyo labaatanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol afartan iyo afar cisho haddii alla idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii waxaa soomaaliya ka soo baxay wargeeskii ugu horreeyey af soomaali ku qornaa waxaana lagu magacaabi jiray wargeeska xidigta oktoobar waxa uuna ku hadli jiray afkii dowladii kacaanka maalintaas ayaana loo aqoonsaday maalinta warfaafinta soomaaliya maanta oo kale sanadkii laba kun afariyo tobankii xildhibaanadii xilligaasi ee baarlamaanka soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xukuumaddii ra-iisul wasaare cabdiweli sheikh maanta oo kale sanadkii laba kun toddobiyo tobankii waxaa magaalada jowhar ku geeriyooday taliyihii qaybta booliiska shabeellaha dhexe khaliif cabdule cabdi kadib markii bamgacmeed lagu tuuray saldhigga booliiska magaaladaasi maanta oo kale sanadkii laba kun sideed iyo tobankii wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa xilka looga qaaday guddoomiyihii xilligaasi ee gobolka banaadir taabit cabdi maxamed isla maalinta taasina ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa la wareegay xarunta dowladii hoose ee gobolka banaadir iyaga oo sheegay inay sugayaan amniga xarunta la wareegitaanka xarunta ayaana timid kadib markii xilka laga qaaday gudoomiyihii xiligaasi ee gobolka banaadir taabit cabdi maxamed maanta oo kale sanadku markuu ahaa kun todoba boqol sagaashan iyo saddexdii boqorkii xiligaasi ee faransiiska ee lagu magacaabi jiray luwiskii saddexaad ayaa la deldelay xilligaasi waxaana dalka faransiiska ka socday dagaalkii ka dhanka ahaa nidaamka boqortooyada faransiiska maanta oo kale sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol shan iyo labaatan labaatankii baarlamanka dalka albaaniya ayaa ku dhawaaqay in ay yihiin jamhuuriyad madax bannaan maanta oo kale sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol soddonkii shir caalami ah oo looga hadlayay xakamaynta hubka ayaa waxa uu ka furmay magaalada london ee dalkaasi ingiriiska ugu dambayntiina maanta oo kale sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol afartan iyo kowgii dowladdii xilligaasi ee maraykanka ayaa cunaqabateyn hubka ah waxa ay ka qaaday ururkii suufiyeedka guud ahaanna waa iga intaa xubintii maanta oo kalena markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qaybaha ka haray barnaamijka kulanka k n n way mahadsantaha waryahani efra axmed xuseen waxay nala socodsiinaysay qaar ka kamida ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay oo ay dib noo xasuusinaysay ra-isul wasaaraha ingiriiska rishi sunak ayaa la ganaaxay lacag kadib markii ama waxaa lagu ganaaxaba inuusan xiran suunka gaariga xilli uu iska duubayay muuqaal ugu talagalay baraha bulshada booliska magaalada lansher ama halka loo yaqaan lansher ayaa sheegay inay soo saareen sharci gaara ah oo ra-iisul wasaaraha ganaaxaya ra-isul wasaarahan oo labay afartan sana jira ayaa london ka tegay xilligaasi markii muuqaalkan uu iska sii duubayay waxa uu sheegay qoraal kooban oo soo saaray inuu aqbalayo ganaaxa lagu soo rogay islamarkaana qalad weyn ahayd buu yidhi waxaana intaa uu ku daray inuu ka cudur daaranayo raaligelin uu bixin doono qof kasta oo gaari saaran waxaa qasab ah in lagu ganaaxo ama inuu xirto suunka gaariga markaas haddii uu awoodi waayo oo la helana waxaa la ganaaxayaa lacag gaaraysa boqol boon laakiin waxaa leeyahay ra-iisul wasaaraha waxaa suuragala ilaa shan boqoloo boon in la ganaaxo markan waayahay waxaad kusoo dhawaataa markaan saaxiibayaal xubinteeni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney gabay anigiiyo abwaan kale aan ku dhafarnay oo dhirir badan baan hayaaye maanta aniga keligay dhegayst arankoolow beriga waxaa soo wadaa meged badana war cabdullow hayga geline dad balaaya qaadoo hunguri baaba'shaanna haye bes intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin dhulka qoda hoos u dhaadhaca aynu dheregne aryaa dhulku ha kula xadreeya waa laysku haystaa dhulkan qodina ma kartide dad balaaya qaadoo xabadu laysayaan nahay war runtinaho waal meel biyaal hunguri jeeya leeri hayahee madeeyow jeey miyaad haddana beriga warka iiga dhartay war soomaali allah badbaadiyo balaayadana allah ka qabto laakiin waxaa la yidhi ummad aan danteed garan darxumo kama baxdo war kale maanay wax sana ilaahay laga rajeeyaaye dalkoo nabadoo dawladnimiya sharaf lagu damaashaado oo diintiya sharciga lagu dhaqmiya duugga dhaxalkeenna nabaddiidkii baasiyo dulmigii jeer la dabargooyey midnimana dadkaygii hantaan daaqad ka arkaay war waxaa la yidhi gurigaaga iyo kuwa geesaha oo kula gudboon gacalkaaga deris yuugabaad ka dhigan oo galaafannina ruux soo geliya garan waa ka eg war asgari kastoo taasoo shacabka dhibaato u geysta garanwaagiibuu gacan siinayaa war shabaab lama garan weyne maxaa loo gambanaya waa su'aal gedmada maxaa lagu gartaa ninka goobayow hadduu kaa gedmaday gafur duuban iyo ilguluus ahaa cadow lagu gartaa warnimayaanu waxaan la yaabanahay ciidanka shacabka beegsada talow yay u shaqeeyaan warwar ma haysiine ardaydii sanadkii dhowaa dugsiyada sare ka soo baxday mid ka mid ah ayaa masar waxbarasho ka helay kadib nin masaari ahaa wuxuu weyddiiyey keefi ashaab oo uula jeedo wiilka dhallinyarada oo xaalada cadaada ka warran ninkiina inta isku naxay oo wuxuu ku jawaabay war shabaab kama warrami karo wargooyin waxaa ma ogdiine kiristiyaana rulaadda shabaab uu la ciyaaray arrinbaw isaguina kuwii xumay masfara gishte wah may usuu ku faylahaayey war markaasoo kale danab inay aragtaa fiicneed war ninse inay soo sheegtaa ka horraysa war hadaba sow lagama yaabo inay iyagu soo arkeen wargooyin waad falan tihiine kooxda alnasri ee rulaadda ku biiray iyo kooxda al-shabaab ee sacuudiga ka dhisan baa wada ciyaaray soo sheegis nooma baahno dashaashadaha caalamka o dhan baa laga daawan doonayey oo shabaabka soomaaliya dadka ku qalaya sacuudiga naadi sbortis dheele miyuu ka yahay war hadda ka hor nin reer dhagax buura waxaa loo diray inuu soo basaaso ururka al-itixaad berigii etoobiya la dagaalamaysay kadibna wuxuu daawaday tiifi afka carabiga ku hadlaya oo ka sheekaynaya itixaadkii midowda soofiyeti kadibna intuu yaabay ayuu yidhi aga awowgood la gubtiro badana ruushna ma joogaan wargoonayinka boosow adiga laftaadaan war hayne ruushka iyo yukrain luqunta iskula jiraan waxaana ka bilowday baa la yidhi tartankii taangiyada waxaa kaloo ka soo baxay calooshoodu shaqaystayaal aan ka gebanaynin meeshii loo diro marka hedegaa'ina keenan shaqo tagne warnamiyow dambuuto daabjiidase leereegamadagii yugreanshani walgiibiyey aryaadhaha war ma haysina beriga iskooska degmada howlwadaad bannaanbax beri aha aan laga reestayaa ka bilowday mutakarasi maa lagu diidan yahay war taayiro la shiday haddaad aragto dhib jira war weli reer laascaanood taayiradii ma shidaan mase waa iska daayeen calebaan cali koore shalay jimcihii isagoo lugaynayuu sawirra ku soo galay warorta kalamaaney bannaanbaxa ka socda london iyo kan howlwadaag maanta ka dhacay maxaa isku soo beegay aryaadhaha anigu london idiinma sheegina dad falanaad tihiine beriga wiil bajaaj wataa askari ku dilay iskooska howlwadaag hooyadiis iyo walaashiisowna bajaajta ku siday kadibna dadkii goobjoogga ayaa iyo camashoodayo xanaaqayaa bannaanbax sameeye kadibna ka daroo dibi dhalaa ciidankii ka dhigeenoo lama kaleyba ku dileen cabdulow ma la soo qabta askartii falkaa geysatay aryaadaha kuwaasoon la soo qaban horta wax la aqbali kara ma ahan laakiin haddaan la soo qaban waa uun hubaa in la dhihi doono waa lagu daba jiraa war askarta dishay bajaajlayaasha ma waxaa u daarnayd daaqadda xidhan fur soo deg maarkeedka meeshaada istaag bajaajlaha bartiisa ku celi bacbacbacka sii war mushkiladda soomaalida haysata waxaa ugu weyn askari shacabku u ilaalin lahaa dilaya war howlwadaha keliya maaha meesha dhibaatadu ka jirtee degmada dadka garasbaaley shacabkii waa cabanayaan waxayna dhaheen maalin kasta dadka waa la dilaa waxna la layskama weydiiyo askar iyo maleeshiya tuuta gashatayaana eber ka dhigay isbaarooyinna waa u sii dheer yihiin kuwa jidka marahayana xabad ay ku furtaan dharkeelle iyo wadajirna afduubaa laga sheegaayey war xaafadda tarabuunka degmada hadan war kow iyo labaatanka miyaa lagu xusay war maalinta dhallinyaradu waa shan iyo may mey war siddeedda maarso wax ma ogidina waa qoondada haweenka aryadhaha aniga tarabuun waxaa iigu dambaysa bixin la yidhi addis ababaa lagu soo dukaha ciidda abwaanguurana waa tuu ka gebyaayey wareedhahayo warka waa iga dhex gasheene tarabuunku meelaha darada looga cawdow ka mid ahaa war calaa kulli xaal askari kasta oo shacabka dhiba al-shabaab uu u daneeyey ciidankiime ma dadku cunay maku qadowgiyo cito maagtaba u ka celila aboowe majimba majaamba misaajaha wareerbay arrinteennu joogtaa war kalamaanay waxaa la yidhi booliska iyo bulshadu waysu baahan yihin war idinkoon isdahlin horaa waxaa loo yidhi booliska afrikaanka waxaa la baraa sida wax loo toogto booliska carabta waxaa la baraa sida wax loo cuno booliska reer galbeedkana waxaa la baraa sida wax loo jeebeeyo marka ha shaqaystaane ka lexda wargoorhan booliska hindigu ah markay wax dhacaan kadib bay yimaadaan war booliska bulshada baahantakaan baabi'iyaw meekaan badbaadiyaw laakiin waxaan caqliga bilowaadmigaba ku jirin dadka in xabad lagu kacsho xabadna lagu dejiyo war horaa waxaa loo yidhi xabadu xal maahane sidee xeega lagu xagtaa ilkana ku nabad galaan war calaa kulli xaal idinkoon isdaalin askartii hore dilaalka foosha xun u geysatay waatii gacanta lagu soo dhigay toogashana lagu xakumay marka maanta kuwa weli dariiqii ku socda see ugu dhiiradeen ma garan waayeen dariiqiyaa idinkana laydin marinayaa sharciga ahaa war kuwii hore waa xukumayo weli lama toogan warninta weeshe lagu xukumay waa dhintaye ma waxaan welwel ahaynba u hadhay war ninkii sameeyey qoriga ake furtisaman ee soomaali bar ka qaba kalaashnifog ee raashiya u dhashay markuu yaraa wuxuu ahaa sabool kiina isagoo taajir ah u geeriyooday war kalaashnikoofoo la weydiiyey qorigaad samaysay dad badan buu laayeeye ka murugootaa wuxuu isku difaacay waxaa dembiga leh qofkii qasnaad rasaas ku gurtay kadibna qoriga ku xidhtay kadibna cabbeeyey kabacdi ammaanka u furay qof ku jeediyey dabadeedna riishadda qabtay weliba laba tain bay leedahayee u dhammaystiray kadibna ku dilay sababtoo ah intaasoo habraac baan u sameeyey buu yidhi aryadaha ma ah ka kitaabka ka kor baryeen ambaha ka hoos mariyeen nimankiinabaa diidahay nacab nuuxuusaayay naqdeen nimankiinabaa diidahay nacab nuuxuusayay naqdeen tala loo soo jeediyey ciidanka lagu dheelmado waxay leedahay koow ciidanka deegaanka waa inay difaac ka galaan hal kilomitir meel ka baxsan magaalada cadowga laga qabsaday weliba dhifaysyo kala fogfog meelaha laisdhihi karo al-shabaab way ka soo weerari karaan labo haddii ay jirto magaalo u dhow magaalada la xureeyey taasoo ay shabaab ku sugan yihiin waa in ciidanka aysan midda la xureeyey ku ekaanin oo dagaal qaadaan haddii kale beddelkeed cadowga ayaa isu soo aruursanaya goobtaasi saddex waa in ciidanka laga mamnuucaa balwadda uu ugu horreeya qaadka kaasi oo keena dhafar xilliga hore habeenkii ah iyo jiif waaberigii ah afar waa inaysan gawaarida dagaalka hal gobol iskugu geynin taasi oo keenta in gawaarida hal meel ku gubtaan gurmad la'aanna ay dhacdo shan xerada ciidanka waa in laga ilaaliyo shacab wax xogah ka gudbiya lix meesha ciidanku degan yahay waa in ilaalo fog dhinac weliba ka jirtaa toddoba xerada ciidanka waa inay ku wareegsan yihiin godad aysan baabuurta ka soo gudbi karin oo xerada ka fog sideed waa in ciidanka laga mamnuucaa mobaylada loo yaqaan smartfoniska ee mar waliba ay ku mashquulsan yihiin war intaasoo talaa hadday diidaan naftooduna ma noola dadkay difaacayeenna ma noola naw war waa idinka talooyinka bixinayee gormay kalameen khubarada militari noqot war intaasoo talaa hadday diidaan mid kalaan ugu sii daraynaaye difaaca ugu wanaagsani waa weerarka aqligii wanaagsani itaali inuu ka roon yahay baleego baleego u fiirsadaa war kalemaanay war ma haysiine jubbaland gulufkii xoraynta dalku waa ka bilaabatay maantana waxaa la sheegay inay qabsadeen deegaanka jannaay cabdalle degmada jamhamana kaabigay u saaran yihiinaa layidhi hadda war ma haysiine mar dhow waxaan rajaynayaa inaad maqashiin awowgoodla gubkii bu'aale eegga waa kala wareegna adduunyadu wareeriyo walwal iyo dhibaatiyo alla waya badanaye war waxaad ka tagtay wadka waad ku samiirtaa wixii muuqda waa qabo wahay waa tan oo kale aryaanaha war hee ma haysiine ingiriiska waa la ganaaxayaa la yidhi cabdullo war ma hayside boris johnson oo ah la yidhi habraacyadii koronafayraska ku xadgudbay xilkiisana saas ku waayey wargooyin ra'iisul wasaare xamse sharci ma jebin lamana ganaaxi karo dhexgelina ra'yisul wasaaraha ingiriiska rashiid sunaaq waxaa la yidhi baabuurka isagoo iska saaranoo suunkiiba u xirraynaa la arkay kadibna shan boqol oo bawnaa lagu ganaaxaa la yidhi hadda inuu iska bixi karaan u malayha warqolada ra'yisul wasaare ganaaxday ma falan yihiin xoog badana war horaa waxaa u maqli jiray abkay doolli dilow qof nool maasu daahaa war ra'yisul wasaaraha waxaa la yidhi waa hindi afrika ka yimide ama qabyaalad loo ganaax war handii lagu cad gudbay muw idaacadaanka cawdo war war mahaysiine aniga kalamaanay gabadhii raysul wasaaraha newslan ahayd oo markii muslimiinta masaajidka lagu weeraray tii la ogaa dhigtay maanta waa iscasish naftarkayga oo soomaaliya joogaana ka xumaaday oo maqaraabaad tihiin waranu anuu gabadhaa waxaan ku xasuustaa iyadoo cunugeeda xambaarsan bay ka qayb gashay shiirkii qaramada midoobay kadibna iyadoo miiska fadhida ilmi yaraa ooye innagana gabadha agaasimo laga dhigo ilmaheeda markaasaa ugu dambaysa odagana warkii haba sheegin aagah wargooyin laakiin uwadla gubku gabadha mamuushin bay ka keeneen muswakaedeena aryaanaha ma maamuul goboleedyayaa yidhi kula shaqay war kale maanay dad falanaa tihiine gabadhu iyadoo ooyaysay iscasishay yaa xaal lagu dhiftay gabar ooysay waa xaal war wax laydinma sheegi karee waxay tidhi qoyskaygii ayaan firaaqa u waayey shaqadii qarankana ma diici karo haddaan isku wadi waayey waa ka tanaasulay waana iscasilay hayehee qaranka miyay qoyskeedii ka dooratay warwaagii niyuziilan masaajidka ninka dadka badan buntland ee raysul wasaaraha hadda iscasiishay naxariis badan muujisay abwaanguuroo ka gabyey wuxuu yidhi aadmiga adduunyada ku nool kala aqlaaqroone caqli iyo aqoon kala fogoo kala ammaan badane axmaq aan waxgaran baa jiroo aragti dheerayne doonal aynigiisiyo kuwa amarka soo siiya odayaal doqoobaa nacayb uurka buuxiyeye niyu ziilan inanta maamushiyo edabsamaanteeda xikmaddiyo awooddiyo kartida ee bahay geliyey iyo waxa taraam la horreeya aad u kala dheere macnihiiyo ujeeddada haddaan idiin ogaysiiyo masjid laga addimay duul muslima oo ku soo ururay aqalkii rabbina soo galoo waajib oofinaya argagixisadii weerartiyo siday u eedaysay iyo arxankii ay muujisaan cidi iloobayne andren hoggaan aragti wacan ayaa loo aqoonsadaye allahayow islaannimo ku beer waa qof caaqilehe soo hanuuni eebbow oo ka yeel addoon amarka kaa qaata hadda waddaday hanuunkay ku socotaahaanoo malaynaa waryaara kale maanay gabadhaas laysku raac inay gabar fiican tahay ee warka guure ma gaare war ma falan tahay mataasaa guura af taqaana oo hadday af muxuu isku oominaayey war aniguna waxaan ku danay war kalamaanay abdheed ma tihiine maarmahan beledkii arligii oo dhan wardaxaashi ninkeedaa qabsaday nin la yaabayna wuxuu yidhi wardaxaashi ninkeedu dadka warsow kama waalin wararsow kuma beerin anna sow ma doonin wakhti dheer dabadiina debadiina warkasaan ku ogaaday inleen waaba nin waalan warwerdahanshiduusinsheegasan waryahayirin nagday reer koonfur galbeeda war abwaanqalii faarax ayirna wuxuu yidhi weliyahanni jamaaloo la weyddiiyey darraato wardaxaashi ninkeeda waxa uu ku jawaabay waa wasiir alcadaalo wadhafiyo shimbirihii warisumahayani wayaragnimalaane wargoyin cali xareedho la yaabay jamaal wuxuu yidhi marka uu leeyahay xafiiska ra'iisul wasaaraha soo wacay asagu ma jabaan bu ahaa qofkii soomaaliya soomaaliya waa iman karaaye mise dembi buu isku oga war koonfur galbeed war maku haytana madawiine xasan sheekh golaha wasiirada koonfur galbeed ashir gadoomiye warmadayo somalilan war uma hayside diiwaangelintii way ka socotaa war naftigaagu gaboosow adigaan war ka hayne berbere waxaa lagu qabanayaa haa layidhi dhoolla tus dowladda maraykanku oo soddon dowladood munaasabad ka qaybgelayaan soddonkaasna soomaaliyaa ka mid a wardhoolotuska maraykanku ku qabanaya somalilan shaki weyn baannu ka qabnaa sababtoo ah soomaali weyn buu ku soo daray midnimana waa tii lagu kala tegayo mar hore lagu heshiin waayey aryaadhaha samigee cabdullana waxa uu yidhi wada jir waa la diidaayo waa nin walba yawaayihiis wada jir waa la diidaayo waa nin walba yawaayihiis war kalemaanay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kalemaanay war ma haysiine eh. bishaaraan idin hayaa bilkayr dhaa aroos wadareed maa jiro war ninba meelay uga dhegan tahay qoysaskii arigooda shabaabku gumaaday ayaan dhoweed lotrimaa soo baxay war inaad dad falanaa tiinahana wareerinine taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa ayaa arigoodii arig ka badan guddoonsiiyey wuxuuna yidhi ciidanka xoogga dalkaa idinkugu deeqay war jenaraal daawudjare maadan dhehdid marka war qoysaska ariga la siiyey ma dheheen galladdaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay aryaadhaha adduunyada waa ayaanba ayaanaa la yiri maanta waa xijaabtoo tii alla u timid fanaankii allaha u naxariistay maxamuud xaaji cali gaaywarow la dhihi jira wuxuuna ku xijaabta gaaywarow naftirkeeroo shabeellada hoose ku taalla hadda ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii jinna inuu ka waraabso war allah u naxariiso fanaankay waxaan ku xasuustaa gacaaladaydii gacaaladaydii gacaladaydii hay gowracdii gartaa u daaya haweentii kalemaana dhegeysateen saaxiibayaal barnaamijkeena ayaan ugu dambeysaa war mahadnaqayaa saaxiibada kala qayb qaatay barnaamijka tabin diyaarin iyo farsamo iyo dadkana dhegeysanayaba heese ku luuqeysa fanaanada codka macaan ee shankaroon axmed yuusuf sagal oo la yihahdo miyaan joogi karaya ayaanan ninkaga tegayaa ereyada heestan yaasin cali dige ayaa laga hayaa cabdiqadir xasan xuseen laxankuu saaray nabadgelyo sida geelo inta uu jiroob helay meeljiicya dhaadheer jarin iyo cadaad badaneh sida jaawo geelo inta uu jiroob helay meeljiicya dhaadheer jarin iyo cadaad

wajujuub wixiisuyo kama u jidqaate markaan juuqidhaahdaba saw jeebadiisii intuu jiidhka iga suudhay jacayliima jilibdhigin jacayliima jilibdhigin iga suudhay jacaylima jilibdhigin jacaylima jilibdhigin ankaraya waa jujuub wixiisuyo kama uu jidqaate markaan juuqidhaahdaba saw jeebadiisii intuu jiidhka iga suudhay acaylima hilibdhigin acaylima markaan juuqidhaahdaba sow intuu jiidhka igaa suudhay acaylima jilibdhigin acaylima jilibdhigin jirin jabaqbe na raacde dhegtu hadaan la aan jirin jabaqbe na raacde jujuub wixiisuyo kama u jid qaate miyaan joogi karaya miyaan jiibsan karaya waa jujuub wixiisuyo kama u jidqaa qalbiga suudhay jacaylima jilibdhigin jacaylima jilibdhigin markaan juuqidhaahdaba saw jeebadiisii intuu jiidhka iga suudhay jacaylima jilibdhigin jacaylima jilibdhigin